bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lishaykhi اlcalaama moxamed bn saalix alcuthaymiin raximah اllah waxaan ka soo hadalnay usuulu اlfiqhi oo keli keli ah inaan tacriifinno macnaha asal iyo macnaha fiqhi ayaan ka soo baxnay halkan marka ictibaarkaas oo ictibaarkiisa koowaad marka la tacriifinayo usuululfiqhiga biictibaari mufradayhi sidaa weeyaan amaa biictibaari kownihi murakaban isagoo murakab ahoo usuululfiqhi wada jiro maxaa la yidhaahdaa baan halkan ka gelaynaa in allahu tacaala athaanii ictibaarka labaad ama tacriifka kiisa labaad biictibaari kownihi ahaanshadiisa eegitaanka la eegayo laqaban inuu yahay laqab lihaada alfanni fannigan ou laqab u yahay almucayani ee mucayanka ah fannigan mucayankaa inuu magac u yahay ahaan marka aan u sharxayno fa yucarafu waxaa lagu tacriifiyaa isaga biannahu inuu yahay cilmun cilmi cilmigaas oo yubxau lagu baaro ama cilmun cilmi inuu yahay cilmigaas oo yabxau baaro can adilati alfiqhi fiqhiga adiladiisa baaro adiladiida alijmaaliyati duuduubka ahaydee ijmaaliga ahayd iyo wa kayfiyati alistifaadati faa'iidaysashada habka habkeeda minhaa adilada looga faxaggeeda laga faa'iidaysto adilada ijmaaligaa ah sida looga faa'iidaysto wa xaalilmustafiidi iyo qofka faa'iidaysanaya mujtahidka ah xaaladdiisa kan marka waxaa weeyaan biictibaari kownihi laqaban lihaada alfanni waxaa lagu qeexay cilmun waa cilmi yabxaثu can adilati اlfiqhi اlijmaaliya waa cilmi baaro adilada fiqiga ijmaaliga duuduubka ah fiqiga adiladiisa labaan u qaybinay u qaybsantaa adila tafsiiliya iyo adila ijmaaliya aladilatu tafsiiliya yaa iska lehna furuucda fiqiga iska leh oo maalan maxay tahay in lagu yidhaahdo salaada faatixada waa rukni min arkaani الsalaa deliilkeeda waa maxay laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab waa deliil tafsiili ah maxaa yeeley mas'alo mucayan ou deliil u yahay usuululfiqigu waa ka gedisan yahay oo deliilkiisu waa deliil ijmaali ah waay oo maalan waxaa la leeyahay alamru yaqtadi اlwujuub amarku wuxuu keenaa waajibnimo halkaas marka qaacidadan ama deliilkan waa deliil ijmaali ahoo hal mas'alo keliya ma quseeyo amarku hadduu salaad ku saabsan yahay iyo hadduu zake ku saabsan yahay iyo haddii uu xaj ku saabsan yahay iyo haddii uu jihaad ku saabsan yahay meeshii aad shareecada amar ku aragto deliilkiisu waa kale alamru yaqtadii lwujuub ayb meel allaale meesha aad ku aragto sharciga amarkii yimaadaba alamru yaqtadi lwujuub waa la jaan qaadaya waa la socona ayb marka cilmun cilmi weeyaan usuululfiqiga yabxau baaro ama yubxau lagu baaro can adilati اlfiqhi fiqiga adiladiisa alijmaaliyati ee ijmaaliga waxaa meesha ku baxay adilada tafsiiliga usuululfiqi shaqo kuma laha usuul waxa uu ka hadlaa waa adilada ijmaaliga ah waa qawaacid guud qaacidada dabcan marka culammada iskama keenayan alamru yaqtadi lwujuub markay leeyihiin qaacidada laftirkeeda daliilaa lagu keenay oo adilada lagu keenay marka qaarkood kutubaha qaar waa ka hadlayaan markaasoo kale oo maalan waxay soo qaadanayaan lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa haddaanan ka cabsanaynin mashaqo haddaanan ka baqaynin inay jirayso waxaan amri lahaa qofku inuu cadaydo salaad kasta agteeda marka waxaa loo qaatay marka amarku inuu waajib yahay nebigu wuxuu yidhi xadiidkaasay culimmadu ka qaateen sababtoo ah mashaqo haddaanan ka cabsanaynin waxaan amri lahay buu yidhi idan amarku muxuu keenayaa marka wujuub uu sababtoo ah mashaqadu wujuubkay ku imaanaysaa ee waxaan waajib ahayn ood ikhtiyaar u leedahay mashaqo maba maba agtaada aduu marka adilada waa bax ka baxsan laakiin cilmigan marka waxa uu baaro ama lagu baaraa can adilati saddex waxbaa lagu baaraa can adilati alfiqhi fiqiga adiladiisa alijmaaliyati duuduubka ah adilada ijmaaliga midda tafsiiligaa ku baxday ayb adilada marka ijmaaliga waxyaabahan alamru yaqtadi اlwujuub oo kale annahyu yaqtadi taxriim oo kale iyo waxyaabihii la lamidkae qawaacidda saasoo kale adilada noocaasoo kale wa kayfiyat اlistifaadati iyo waxaa kaloo lagu baaraa cilmigan usuululfiqiga kayfiyat اlistifaadati habka loo faa'iidaysanayo minhaa adiladan looga faa'iidaysanayo sida adiladan wax loogala soo baxayo wax looga faa'iidaysanayana waxaa weeyaan cilmigan usuululfiqiga lagu baaraa axkaamta sideeba adiladeeda looga faa'iidaystaa laba shay waayo ogow shay waxaa weye waa xukun xukunku waa natiijada natiijadu marka xaggay ka imaanaysaan adilo soo kama imaanayso marka calaaqada ka dhaxayso xukunka iyo adilada waa kayfiyat listifaada deliil baad haysataa see ugala soo baxaysaa xukunkaas iyo xukunkaas halkan deliil baa ku yaallo see ugala dhexbaxaysaa eh, yanii xukunku waa waajib waa xaaraam see deliilka ugala soo baxee maalan xukunkan waxaa tidhi waa caam qof kasta waa quseeyaa see ugala soo baxday alfaadii cumuumka iyo waxyaabahaasaad fiirisay maalan waxaa tidhi xukunkan waa saan laakiin hebel iyo hebel iyo hebel ama dadka tilmaamahaas leh kuma jiraan xukunkan see uga heshay takhsiiskii iyo abwaabtiisii iyo sida marka adilada axkaamta sida adilada looga soo bixiyo usuululfiqiga lagu bartaa waxaalilmustafiidi tan saddexaad waxay tahay ninka mustafiidka ee faa'iidaysanayo xaalkiisa ilaa dadka dhan ma wadarso axkaamtan dadka oo dhan adilada kama soo bixin karaan ee waxa ka bixin karaa waa dad calaamada leh tilmaamo leh shuruud leh xaalulmustafiid marka usuulkaa lagu bartaa marka mustafiidku hadda halkan wuxuu ka wadaa ninka mujtahidka ah ee yacnii axkaamta adilada kala soo dhexbixi karo shuruud buu marka isagu leeyahay gadaal kitaabka ayuu ka sheegaya oo dadku waxaa weeyaan waa mujtahid mutabic muqallid dadku waxaa weeyaan ninna waa mujtahid oo isagaa wax la weydiinaya fas'aluu ahla dikri kuwii la yidhi waay aayaddan ama xadiidkan ama waxaan ayuu wuxuu ka soo bixin karaa xukunkii sharciga munaasabka u ahaa markaas ninna waxaa weeyaan isagu inuu isaga wax su-aalaan laga rabaayo waa muqallid oo yas'alu hayrahu hayrkiisa wax weydiinaya isagu ma istiqlaali karo ma soo bixin karo tabarteeda ma laha aaladdii ma haysto ninka noocaasoo kale ah nin caalim oo mutawarica oo aqoontiisa iyo yacnii xalaalmeeradnimada lagu yaqaan ayuu su-aalayaa wuxuu u jawaabo ayaa isagu mas-uuliyaddiisu ay tahay haddii qalad loo jawaabana ninkii u jawaaba iskaleh marka halkan usuululfiqiga ninka mujtahidka shuruudihiisana waa lagu bartaa intaas waay marka waxuu halkan ku sheegay faalmuraadu biqowlinaa aan leenahay alijmaaliya alqawaacid alcaama waa qawaacidda caamkaa milu qowlihim ay yidhaahdaan oo kale alamru amarku lilwujuubi buu u sugnaaday wanahyu nahyiguna liltaxriimi buu u sugnaaday wasixatu sixaduna taqtadii waxay keenaysaa an nufuud fulitaan maalan haddii lagu yidhaha cibaadadan waa ansaxday oo cibaadatun saxat salaaddan waa salaad saxiixa ah maxaa laga wadaa waa fushay qallo lama rabo qofkan qallo laguma laha sooma fahmi beecan maalan ama mucaamaladan waa mucaamala fushay mucaamaladan maalan waxaa lagu yidhi mucaamalatun saxiixatun beecan waa beecan saxay baycu waa ansaxay waxaa laga wadaa waa fulay waayo oo nufuudkuna waxaa weeyaan maqsuudkii laga lahaa in laga gaari karo beec maqsuudkiisu muxuu ahaa adna ninka baa'icaana inuu aman uu qaato oo amankiisa ou xalaal u noqdo kii mushtariga ahaayna inuu alaabtan ay xalaal u noqoto yay ahayd ma ogtahay beycu haddii uu marku ansaxo waxaa ka ratib maayo nufuud nufuudkuna waxa uu yahay kii gatay alaabta qaatayna milkigiisay ku wareegtay alaabtan ninkanna lacagtii ninkan jaabka awal uu ku haystay ninkan baa tasarufkeeda iska yeeshay marka maxaa la dhahayaa taasoo kale waa baycun saxiixun ama mucaamalatun saxiixatun wasixatu sixadu marka taqtadii waxay keenaysaa annufuud annufuuda fulitaan faharaja bihi waxaa ku baxay ijmaaliyadaas aladilatu tafsiiliyatu adilada tafsiiligaa ku baxday falaa tudkaru laguma xuso fii usuuliilfiqhi usuuliilfiqhi laguma sheego ilaa calaa sabiili اtamhiili in wax lagu tusaalaynayo ma ahne lilqaacidati qaacidada wax loogu tusaalaynaayo ma ahne wuxuu ku leeyahay usuuluulfiqiga adilada ijmaaligou ka hadlaa midda tafsiiligaa shuqulkuma laha aladila tafsiiliya kutub usuuluulfiqi loogama hadlo ilaa inay tusaalo qaacido u noqonaysa ma ahne maalan alamru yaqtadi اlwujuub dliil ijmaali mia mase waa dliil tafsiili ah waa dliil ijmaali ah hala miaaliyaa layidhi markaasa waxaa ku miaalisay waaqiimu salaata waaqiimuu ooga amar waay walamru yaqtadi lwujuuba tiri marka waaqiimu salaata hadda waa daliil tafsiili ah deliil ijmaaliya ma aha laakiin meeshan maxaa loo keensaday tusaalayn in wax lagu tusaaleeyo bism baa loo keenay in wax lagu tusaaleeyo keliya ayaa loo keenay wlmuraadu biqowlina aan leenahay wa kayfiyat اlistifaadati minhaa habka looga faa'iideysto axkaamta habka adilada looga faa'iideysto aan leenahay waxaa weeyaan macrifatu kayfa yastafiidu macrifatu kayfa yastafiidu waa garasho la garanayo kayfa sida yastafiidu oo uga faa'iideysanayo alaxkaama axkaamta <coughs> kayfa sida yastafiidu oo uga faa'iidaysanaya ruuxa mujtahidka ah al axkaama axkaamta min adilatihaa adiladeeda uu uga faa'iidaysanaayo oo sidee marka looga faa'iidaystaa bidiraasati axkaami alalfaadi alfaadda axkaamteeda oo la daraaseeyo ayaa looga faa'iidaysanaya wa dalaalaatiha iyo alfaadda dalaalaadkeeda oo min cumuumin cumuum ah wa khusuusin khusuus ah wa ilaaqin ilaaq ah wa taqyiidin taqyiid ah wa naasikhin naasikh ah wa mansuuqin kula nasakhay ah iyo wagayri dalika fainahu ninka mujtahidka maxaa yeelay biidraakihi haleelidda ama garashada uu garanaya taas yaa yastafiidu uu faa'iideysanayaa min adilati اlfiqhi fiqiga adiladiisa xaggeeda axkaamaha uga faa'iideysanaya halkan marka wakayfiyat اlistifaadati minha markuu leeyahay wuxuu leeyahay macrifatu kayfa yastafiidu اlaxkaama min adilatiha waa in la garto sida adilada sida ah, yacni axkaamta loo soo faa'iidaysanayo oo looga faa'iidaysanayo adiladeeda axkaamtan adilay leedahay adiladeeda ama waa aayad qur-aan ama waa xadiid marka xukunkan daliilkii aad ka keentay sidii aad uga keentay ayaa waxaa la yidhaha wa kayfiyat alistifaadati minha waa kuu tusaaleeyo marka bidiraasati axkaami alalfaad nas aayad ama xadiid inaad xukun ka soo saarto see u gaari kartaa adiga waxaad u gaari kartaa bidiraasati axkaami alalfaad alfaadda axkaamteeda ayaad daraasaynaysaa ad baranaysaa wa dalaalaatiha alfaadda dalaalaadkeeda ad baranaysaa maxaa alfaaddan sharciga dalaalaaday leedahay min cumuumin wa khusuus maalan kalimatu man oo kale man man waa min alfaad alcumuum ay oo kale min alfaad alcumuum maa oo kale min alfaad alcumuum markaasaa waxaa tidhi maala qowluhu tacaala wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu اllah amase qowluhu tacaala faman yacmal midqaala daratin khayra yara waxaad leedahay markaa mankaas waa caam maxaa yeelay cumuumka waxaan uga faa'iidaystay manta ayaa waxay tahay dalaaladeeda dalaalatu cumuumin ah cumuumay ku tusee manta laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal suuan yujza bihi ninkii xumaan sameeya waa laga abaalmarina cid ka baxaysa ma cid kasto xumaan hadday samayso waa laga abaalmarina xaggee ka keentay marka lagu yidhaha see uga faa'iidaysatay lafdigan manta ayaa waxaad ogaatay inay tahay min alfaad اlcumuum min cumuumin wa khusuusin khusuuskii alfaado isaguna leeyahay siiqooyin waxaa ka mid a ah istinaaha oo kale xugun baa la sheegay markaasaa shardi baa lagu xiray haaye ayaa loo yeelay haayadu xataa iyo xilmidoo kale gaargaaran u daraasay doona ilaa ayaa la daba dhigay waalcasri ina alinsaana la fii khusrin alinsaan waa min siiqi alcumuum ashaasi ismu jinsi oo alla geliyey cumuumaa laga faa'iidaystaa insaanoo dhan khasaarow ku jiraa maxaa la daba dhigay marka ila aladiina aamanuu ilaana maxay tahay waa min adawaati takhsiis waxbaa lagu soo khasisaa marka waxaad leedahay insaanku wuxuu ku jiraa khasaaro ilaa intaan ma ahan intaan waa laga soo reebay in laga reebay marka lafdigan ilaada ayaa daraasadiisa waxay ku siisay ilaa inay tahay wax wax lagu takhsiisiyo binaan calaa dalikana takhsiis baa cumuumkan galay ayaa leedahay min cumuumin cumuum wa khusuusin khusuus wa ilaaqin ilaaq waa layska ilaaqi ilaaqu maalan isagana muطlaq iyo muqayadka waa imaan doonaa fataxriiru raqabatin al fataxriiru raqabatin luqun waxaa yani qofka maalan faman lam laa yuaakidukum allahu biاllagwi fii aymaanikum walakin yuaakidukum bima caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiin min awsadi maa tudcimuuna ahliyikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba ow taxriiru raqabatin luqun xoraynteedaa lihi waa layska ilaaqay luquntaas waxba laguma xirin meel kale waxaad ku aragtay marka iyadoo luqun xoraynteed lagu kafaaro gudanayo oo la yidhi fataxriiru raqabatin mu'minatin lyii suurat nisaa kafaarada qatliga waxaa leedaha marka halkan idlaaqa ku jiro meeshaas taqyiidka yaallo yaa lagu qeyday waxaa ka soo baxayso addoonka lagu kafaaro gudanayo inuu mu'min ahaado maxaa yeele meeshaanna waa lagu idlaaqay meel kalena waa lagu qeyday xamlulmutlaqa cala almuqayadna waa qaacidada ah soo fahmi maxaa ka faa'iidaysatay mumina wasfiga wabaa waxbaa lagu yani awsaafta nactiga ha noqdo ama xaala ha noqoto ama tamyiiz ha noqdo ama bedelulbacdi min alkulli ha noqdo waxbaa lagu lagu taqyiidiyaa oo yani waxyaabaha wax lagu qayday ka mid tahay shaygan marna asagoo sii daysanaa la sheegayaa marna asaga oo la sifeeyey isagoo yacnii mawsuuf waaye asaga waa la sifeeyey sifadaasi marka waxay waxaa weeyaan waa waxyaaba wax lagu takhsiisiye waxyaabaa wax lagu takhsiisiye ama lagu qeydo yay ka mid tahay waxaasoo dhan marka waxaa kaaga baxayo xukunkan inaad adiladan ka soo dhiraan dhirisay habka isku xirkaas kayfiyat listifaadati taasu u jeeda ayb min cumuumin cumuum iyo wakhusuusin khusuus wa ilaaqin ilaaq iyo wataqyiidin ilaaq waa siideyn wataqyiidin xirid wa naasikhin naasikh mid wax nasakhay wa mansuukhin kula nasakhay ayb wغayri dalika fainahu maxaa yeelay qofka mujtahidka yastafiidu waa faa'iidaysanaya min adilati اlfiqhi fiqiga adiladiisa xaggoodu ka faa'iidaysanaya axkaamaha axkaamteedu faa'iidaysanaya muxuu ku faa'iidaysanayaa biidraakihi ogaanshada oo arrimahaas ogyahay dalaalaadka alfaadan iyo naasikha iyo mansuuqa iyo waxaan garashada oo garanaayo ayuu axkaamtiibuu faa'iidaysanayaa intee intee laga faa'iidaysanayaa min adilati اlfiqhi marka adiladu halkaanay taallaa axkaamtii waa tanaa xukunkan marka adiga aad keento waa xaaraam waa waajib waa sunno xaggee ka xaggee ka keentay adiladii sideed uga keentay waa biidraakika dalaalaadka alfaada min cumuumin wa khusuusin waxyaabihii lamida ah aad taqaano wاlmuraadu biqowlina aan dhahno aan leenahay waxaa lilmustafiid macrifatu xaalilmustafiidi weeyaan qofka mustafiidka faa'iidaysanaya xaaladiisa in la ogaado wa huwa mustafiidkuna almujtahidu waa mujtahidka summiya waxaa lagu magacaabay mustafiidan mustafiid baa lagu magacaabay liannahu maxaa yeelay yastafiidu wuu faa'iidaysanayaa binafsihi nafsadiisa u faa'iidaysanayaa al axkaama axkaamta min adilatiha adiladeedu ka faa'iidaysanayaa libuluuqihi buuna uga faa'iidaysanayaa gaaridda uu gaaray martabata alijtihaadi ijtihaadka martabadiisa uu gaaray marka wuxuu ku leeyahay waxaalilmustafiid oo usuul fiqiga uu ka hadlo waxaa weeyaan inaad garato macrifatu xaali lmustafiid ninka mustafiidka xaaladiisa inaad garato mustafiidka yaa la yidhaha huwa lmujtahidu waayo mujtahidka sumiya mustafiidan baa lagu magacaabay mustafiid sabab liannahu maxaa yeele yastafiidu wuu faa'iidaysanayaa binafsihi iskiis marka binafsihi maxaa ku baxaaya yastafiidu bikayrihi ninka mujtahidka isagaa awoodii leh aaladii isagaa leh cid kale uma baahno adiladii buu markaa nadarkiisa ayuu adilada gelina laakiin ninka mutabica ah waxaa dhici karto ama ninka muqalidka ah axkaam waa fahmaa laakiin can ariiqi hayrihi isaga iskiis toos ugama soo bixin karo meeshaan axkaamta laakiin wuxuu adeegsanayaa hayrkiisa liannahu yastafiidu binafsihi nafsadiisa u faa'iidaysanaya alaxkaama axkaamta min adilatiha buu kaga faa'iidaysanaya libuluuqihi gaaritaanka uu gaaray darteed martabata alijtihaadi marka ijtihaad ma la gaari karaa mise ma la gaari karo way ka hadlaan culamo badan baa waxay yidhaahdaan ijtihaadku waa dhammaaday baabkiisa waa la laalaabay cid hadda ijtihaad gaari kartana ma jirto dadkan hadda jooga kulluhum marka waa muqalidiin unbay iska yihiin laba maado marka taas sancaani alamiir moxamed bin ismaaciil sancaani kitaab taysiir nuqaad la yidhaahdo uu leeyahay oo uga hadlo ijtihaadku inuunan xirmin irshaad nuqaad irshaad الnuqaad fii taysiir اlijtihaad saas oo kale la yidhaahdaa culimmadan iyaga laftirkooda dhahayo ijtihaadku waa la laalaabay way kala qaybqaybiyeen ijtihaadkii waxay yidhaahdeen ijtihaadkii mulaqa ahay baa la laalaabay amaa midka muqayadka oo madhab lagu qaydo waa jiraa oo waxay leeyihin mujtahid mulaqa iyo mujtahid muqayada mujtahidka mulaqa waa ninka yani sida shaafici oo kale mujtahidka muqayadkana waxaa weeyaan waa ninka ku qaydanee lagu qayday madhabka yacni madhabkan buu ka ijtihaadi karaa haddii madhabka culimmadiisu iskhilaafto intuu ijtihaad geliyo hadalladii shaafici aad u fiiriyo dariiqa yacnii lagu soo naqliyey madhabka uu eego ayuu wuxuu dhihi karaa sidaan iyo sidaan iyo sidaan madhabka kama baxsana waxaa kaloo iyadana ay sheegeen culummada waxaa la yidhaha mujtahid fi lfatwa mujtahid ulfatwa yacnii ninkan fataawooyinka iyo ku yani mujtahid ku yahay calaa kullin yacnii ijtihaadkuna waxaa iyaduna jirto ibnu salaax wakayruhu ay sheegaan alijtihaadu yatajaza waa qaybsamaa asaga laftirkiisa waxaa dhici karto nin inuu baabkan salaadda uu mujtahid ku yahay baab kalena uunan mujtahid ku ahayn waxaa dhici karta baabulmucaamalaad inuu mujtahid ku yahay wahayruhuna mujtahid uunan ku ahayn alijtihaadu yatajaza ibnu salaax wahayruhu sida uu tilmaamaayo muqadamada majmuucana uu soo nawowi imaamu nawowi uu ku sheego calaa kullin qolooyinkan ay u dhahaya marka ijtihaadka waa la laalaaday baa la arkaya mararka qaar iyagii laftirkoodii oo haddana ijtihaadaya masalo cusub ku ijtihaadayaad arkaysaa oo salaadan hadda daa'irada lagu tukanaayo yacnii diyaaradda korkeeda lagu tukanaayo male yacnii daliil hadda loo hayaa male dii la weydiiyo culimmada iftoonaysana waxay leeyihiin eh, waxaan uga qiyaas qaadanay asalaatu fi safiina salaadda doonta lagu tukanayo de qiyaas nin mujtahida iskale maxaa marka see yacnii fii nafsi lwaqti anu muqalidaan ahay qiyaasna waa samaynaa see u ansaxa marka ninka mujtahidka qiyaas ma samay karo waaba jaahil mujtahidmuqalidkaanujeeda muqalidku waxay culammada ku ijmaacsan yihiin culamo ma aha ninka muqalidkan haddii shay la waqfo la yidhaaho waqafkan waxaa iskale dadka culammada ah ninka muqalidkaa ma soo gelaayo oo wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar ahlucilmiga waxay ku ijmaaceen ana almuqalida yacni laysa bifaqiih ninka muqalidkaa faqiih ma aha ma la dhihi karo faqiih laakiin calaa kullin fadliga ilaahay waa iska waasic ijtihaadkuna albaabadiisa lama xiri karo qofkii ilaahay u furana waa gaari karaa laakiin waxaa daruuriya ah qofka ilaahay yani qofkii de shuruudihii culummadu u dejiyeen in laga helo kii laga helo waa uu gaari karo famacrifatu lmujtahidi mujtahidka oo la garto wa shuruudu lijtihaadi ijtihaadka shuruudiisa wa xukmuhu xukunkiisa wanaxwu daalika iyo wixii kuwaa lamida yubxau waa la baaraa fii usuulifiqi baa lagu baaraa usuululfiqigaa lagu baaraa waxyaabahaas dhan faa'idatu usuuli اlfiqhi usuululfiqiga faa'iidadiisa ina usuula alfiqhi usuululfiqiga cilmun jaliilun waa cilmi weyn cilmun cilmi weeyaan jaliilu lqadri qadarkiisu uu weyn yahay baaligu lahmiyati ahmiyadiisu ay xeel dheer tahay hasiiru lfaa'idati faa'iidadiisu ay aad u badan tahay ayb faaidatuhu faa'idadiisu waxay tahay attamakunu gaaritaan ay attamakunu yacnii makansi awood u yeelasha min xusuuli qudratin attamakunu suuragalnimo min xusuuli qudratin awood helideed la tamakuno awooddaas oo yastadiicu bihaa iyada sababteeda uu ku awoodayo istikhraaj alaxkaami sharciyati axkaamta sharciga soo bixinteeda min adilatiha adiladeeda laga soo bixiyo calaa ususin qawaacidna lagu soo bixiyo saliimatin nabad gashay oo inxiraaf ka nabadgalsan faa'iidada usuulku marka waa kaas waa ruuxu inay u suurto gasho awood inuu u yeesho axkaamta sharciga uu uga soo bixin karo adilada axkaamtii sharciga uu kula soo dhexbixi karo isagoo adilada ka soo baxsanayo weliba isagoo isticmaalayo calaa ususin saliimatin yacnii qawaacid saliim qawaacidda oo yacni iska dardashaa ah laga rabo oo marna yacni halkan ka bixina marna halkaa u ka bixina marka faa'iidadiisa waa kaa marka cilmu usuuli ilfiqi faa'iidadiisa waxay tahay axkaamtii sharciga ahayd ee alle iyo rasuul ay u jeedeen inaad soo bixiso adilada ka soo dhex bixiso adoo isticmaalaya qawaacid saliim oo nadiifa haddii marka ninka ka waran marka usuulka faa'iidadiisa waa kaas kitaabkan hadda aan daraasaynaynana kuwa ugu yaryar ninka aan marka kitaabkan akhrisanin oo axkaam tiro badanoo waaweyn soo bixinaya ka waran marka adilada ka soo bixinaya axkaamoo soo bixinayaa markaas wuxuu duldhigaa marka adilo xukunku waa saan buu leeyahay ilaahay saanuu yidhi rasuulkana saanu war xukunkan sheegtay adiladiina ka soo bixisay laakiin adiga usuul usuululfiqigii ka sheekaynayay habka looga soo bixi lagu baranayay ma taqaana haddaadan aqoonin marka waxa ad tuuraysao dhan khalad xataa hadday kuu toosta adi waa gebsantahay xataa hadday kuu toosta waad gebsan tahay maxaa yeele shareecadu ma gasho ramyatun bikayri raamin ma soconaysa nin aan waxba geli aqoonin oo iska gemayay ugu aaday waxaas wax jira ma ahan culuumta sharciguna waa isdhammaystiraan cilmi cilmi ka maarmo ma leh walidaalika ninka mujtahidka waxaa loo shardiyey inuu culumta qur-aanka yaqaano culumta xadiidka anwaacdeeda yaqaano fiqiga uu yaqaano farcan wa aslan labadaba uu yaqaano luqadii carabiga inuu yaqaano sooma fahmi waxaasoo dhan baa marka la yidhi sababto a mid mid ka maarmo male haddaadan luqadii carabiga aqoonin waxma soo bixi kartid haddaad luqadii taqaano laakiin usuul aadan aqoonin waxma soo bixi kartid haddaad usuulkii taqaano axaadiidtii aadan waxba ka aqoonin meel cidlaa adilo aan saxiix ahayn baan wax ka istimbaadaya oo marka horeba aan sax ahayn baan yaad wax ka istimbaadaysaa marka daalibu cilmiga waxaa laga rabaa ugu yaraan culumtan haddaadan heer ka wada gaari karin muqadamaadkooda un horta inaad taqaano si aad u ogaatid culummadu markay ka hadlaayaan mas'alo xugunkeeda si aad u fahmi kartid yacnii annaga da waxaan rabnaa warka culummada inaan fahmi karno bis haddaan intaas heli karno hanoo noo dambeeyo istimbaad iyo howlihiise laakiin horta culimmadii hadalkooda markay masaa'il niqaashayaan isdilaaxooda annaga ma fahmi karnaa taas inaan helnaa nalaga rabaa laakiin ruux markuu kitaabka soo qabto culimmadii ay niqaashayso uunan fahmi karinba dalaalada waa caam dalaaladan waxaa ku jira ishtiraak waxaa ku jira tawaadu waxaa ku jira yacnii eh, saan bay ku timid nin aan fahmaynin waxyaabahaas cumuumkii aan siyaaqdiisa aqoonin takhsiiskii aan aqoonin oo haddana dalaalo caama ka hadlaya ka warna dhibaatay leed hadduu marka akaam axkaam yacnii sii khatar badan uu ka hadlaayo oo ay dhici karto qof islaamkiis iyo gaalnimadiis ku xiran hadduu istimbaadayo nusuus ka keenayo marka maxaad malaynaya iyadan ruuxa waxaa la yidhaha ninku markuu caalim yahay ama uu aqoon leeyahay cabsidiisu a badan tahay ninku markuu jaahil yahay laakiin wax cabsi ah ma laha walidaalika waxaa keenayana cabsida cilmigaa keenaya ilaahay marka culimmada wuxuu ku magacaabay inamaawxuu ku tilmaamay innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa maxaa yeeley ilaahay bay yaqaanaan oo cabsanaya laakiin ninku hadduunan waxa wixii laga cabsan lahaa haddii uusan aqoonin waa adagtaha inuu cabsado waa iska dhiiranaya uncam shareecadii oo dhammayd hal hal ku dar waa labow ka qaadanaya uncam hal hal haddii lagu daro waa laba mana iskhilaafta saasoo kaleu ka dhiganaya wa awalu man jamacahu wa awalu man qofkii ugu horreeyo jamacahu ururiyey cilmigan ka fannin fanni ahaan fannigaasoo mustaqilin goonidiis ah alimaamu shaaficiyu imaamu shaafici moxamed ibnu idriis raximahullah uma taabacahu lculamaau culammadii baa raaceen fii daalika kaasay ku raaceen fa allafuu fiihi waxay ka allifeen cilmigan dhexdiisa atta'aaliifa mu'alafaat almatbuuca almutanawicata ee kala noocnooca maa bayna manhuurin kuwa nasri ah nahriga kitaabkanoo kale laas u samaysan yahay gabay ma ahan waa nahri kanaa ka mida waraqaadkaa ka mida waxaa ka mida lumaca shiiraazi baa ka mida oo kale kutubta usuulka muhiimka u ah waxaa ka mida albaxru اlmuxiiط lizarkashi waxaa ka mida sharxu kowkab اlmuniir xanaabilada aduu madhab walbaa marka dabcan usuul baa gaar u alifay jamcu ljawaamica ka mida taaji subki uu leeyahay waxaa ka mida minhaaj اlusuulka uu leeyahay uu leeyahay baydaawi oo shuruuxda badan helay oo yacnii ibhaajka uu sharxay subki uu sharxay alibhaaj kitaab la yaraha ku sharxay saddex mujallad ah manhuuraadku marka aaday u badan yihiin kuwa manhuuraadka wa manduumin iyo kuwo manduumooyin ah manduumooyinka waxaa ka mid a nadmulwaraqaadka oo kale nadmulwaraqaadka waxaa iskale sharafu lcimriidi waxaa ka mid a manduumaadka oo kale maraaqi sacuudka oo kale jamcu jawaamic uu nadmiyey calaa qawaacidi almaalikiya amilada amilo maalikiyu ka dhigay laakiin kitaabka asalkaa shaaficiyada iskale cabdullaahi bn alxaaj ayaa iskale waana macruuf oo la akhristaa nadmigan marka la yidhaahdo maraaqi sacuudka manduumaadka waxaa ka mid a ah alkowkab saadic suyuudiya iskale jamcu ljawaamicu isaguna nadmiyey alkowkab saadic ayb asurmaawi oo culammada shaaficiyada ka mida ah, isaguna sidoo kale nadmi usuululfiqi oo badan buu leeyahay sheekhan etiyoobiga oo yani alfiyatu suyuudiga iyo sharxayna nadmi dheer oo ilaa laba kunoo beyd gaarayuu leeyahay oo u markaa oo <clears throat> usuululfiqi ah marka maa bayna manhuurin wa manduumin wa mukhtasarin mukhtasar mukhtasarka waraqaadka iyo rawdatu naadirka iyaa ka mida wa mabsuudin iyo kuwa mabsuuda kuwa baxrulmuxiidka iyaa ka mida kuwa mabsuudka xataa saara ilaa uu ka noqday usuulkii fannan fanni mustaqilan oo gaar ah lahu kayaanuhu kayaankiisa iskale wa mumayizaatuhu iyo waxyaabaha uu ku soocmaayo iskale waa ka soo hadalnay duruqda yacni waxaan u malaynayaa habka loo kala alifo dariiqat alaxnaaf iyo dariiqat shaaficiya iyo dariiqa oo beyna daalika ah. alaxkaamu halkan marka wuxuu ka gelayaa axkaamta alaxkaam waa jamcu xukmin luqa ahaanna waxaa lagu yidhahdaa buu leeyahy sheekh alqada alaxkaamu jamcu xukmin weeyaan wa huwa luqatan alqadaء weeyaan xukunku labaa loo qaybiyaa laba nooc xukunka sharcigaa laba u qaybsamaa waa qaacidaynayna marka wuxuu u qaybsamaa xukmun takliifiyun iyo xukmun wadciyun labadaas u qaybsama xukmun takliifiyun iyo xukmun wadciyun xukunka takliifiga waa midka u meeshaan hadda ku qeexay xukunka takliifiga iskale oo waxaa la yidhaha xukunka takliifiga ah khiaabu llaahi ama khitaabu shaarici almutacalliqu biafcaali اlmukalafiin khitaabu shaarici almutacalliqu biafcaali اlmukalafiina min alabin aw takhyiirin axuunku ah, guud ahaana u harxay isagoo yanii tacriifkiisu labadaba waa shamlinaya laakiin haddaan si gaargaar ahaan aan u sheegno xukunku laba u qaybsama takliif iyo wadci midka takliifiga tacriifkiisu waxaa weya khitaab ullahi almutacalliq biafcaali اlmukalafiina min alabin aw takhyiir waa khitaabka alleh warka ilaahay ama warka shaarica alleh rasuul hadalkooda ee ku tacalluqo dadka mukallafiinta ah afcaashooda ku tacalluqo sida oo ugu tacalluqayana ay tahay dalab ama takhiir waxbaa laga dalbanayaa waa la doorgelina kaas waxaa weyaan takliifiga iskale xuga takliifiga waa khitaabullaahi maxaa ku baxaayo khitaabu shaaric markaan leenahay maxaa ku baxaayo xukun waa hadalka alle hadalka rasuulka u wax kaloo xugun xukunka caqligaa meesha ku baxaayo almutacalliq biafcaali lmukalafiin markaan leenaha wuxuu ku tacalluqa afcaal lmukalafiin waxaa ku baxaya xukunka alle laakiin aan ku tacalluqin dadka mukalafiinta afcaashooda maalan xugun baa lagaaga sheegay samadan iyo dhulkan iyo inta u dhexaysa iyo xugun ma ahan taaso kale aakhiro axkaamta lagaaga sheegayo oo kale xukun takliifi ah ma aha almutacaliq biafcaali lmukalafiin xukunka adiga afcaashaadu ku tacalluqaa min dalabin ow takhyiirin wuxuuna ku saabsan yahay siduu kugu tacalluqaayo waxay tahay min dalabin dalab adiga lagaa dalbanayo dalabku marka waxaa soo gelaayo waajibka nadbiga manduubka makruuha xaaraamta intuba waa wada dalab xaaraamta maxaa adiga lagaa dalbaday inaad ka tagto soo dalab maaha marka dalabulkafi karaahada waxaa fiican baa lagu yiri oo lagaa dalbada inaad iskaga tagto waajibka waa lagu amrayo inaad keentaa lagaa dalbaday manduubka sunnadana waxaa fiican ayaa lagaa dalba inaad keento sida wanaagsan inaad la timaado keento waxaas waa dhan waada dalabta ow takhyiirinna mubaaxi mubaaxi waxaa lagu yihi haddaad doonto waa samayn kartaa haddaad doonto waa ka tegi kartaa shantii oo ka koobmay waa xukunka takliifiga alxukmu takliifiyu waxaa loo shardiyaa cilmi iyo qudro cilmi iyo maxaa loo shardiyaa qudro marka adiga shaygan oo waajib kugu noqonayo horta waa inaad og haddaad jaahil ka toodan ogeyn mukalafku ma tihi waxaa kaloo lagaa rabaa qudro awood inaa u leedahay haddii xukunkan yacni takliifiga qudradaaduu ku xiran yahay haddaad awoodid iyo waajib kugu noqonaya maalan salaadda in istaag lagu tukado xukun sharci ah haddaadan awoodin xukunkaadii waa kaa dhacay ayb xukunka wadciga marka maxaa la yidhaahdaa alxukmu اlwadciyu waxaa weeyaan khiaab اllaahi ama khiaab الshaarici almutacalliqu biafcaali اlmukalafiina bilwadci intii kale waa khiaab alle iyo rasuul wuxuu ku saabsan yahay dadka mukalafiinta ficilkooda laakiin bilwadci buu ugu saabsan yahay wax iyaga laga dalbanaayo ma ahane xugunkaas dejintiisuu ku saabsan yahay xugunka takliifiga dejintiisa ayuu ku tacalluqa ku saabsan yahay saasaa marka waxaa loogu magacaabay alxukmu alwadciy xukmulwadci marka qawaaniintan wadcigaa ma aha wax laga hadlayo shaarica ayaa wuxuu xukunkan dejiyey wuxuu u dejiyey inuu calaamad u noqdo xukunkii takliifiga ah tusaalahaad ku fahmaysaa maalan ilaahay salaad buu waajibiyey ilaahay subxaana wa tacaala maalan zakow waajibiyey oo wa aqiimu salaata wa aatu zakaata sakadaan waa xukun takliifi ah waajibnimadeeda adaa lagaa raba adaa lagugu waajibiyey waana inaad la timaado waa dalab lagaa dalbay xukunka wadciga marka ee zakada ku tacalluqaa adiga wuxuu noqonayaa marka asbaabtii zaka inay waajibto asbaabteeda maxaa ka mid ahay nisaab nisaab in la helo soo maaha nisaabku xukun wadci ah waay marka xukun takliifi ah ma aha adig inaad nisaab soo shaqayso waajibkuguma ahno si aad maal u sakayso sooma fahmin laakiin sharcigaa calaamad wuxuu uga dhigay markii nisaabkaas la helo waajibka waa yimid marka waa wadci sharcigaa wuxuu dejiyey waxaan calaamad ama sabab uga dhigay haddii waxaan calaamadani calaamadan la helo xukunkaasaa waajibay maalan salaadda ilaahay waa nagu waajibay duhurka muxuu uga dhigay laakiin xukunkeeda wadciga salaada waa maxay salaada duhur xukunkeeda wadciga waa maxay zawaalka marka la gaaro salaad duhur inay nagu waajibayso wujuubu salaati duhri waxaa calaamad u ah zawaal in la gaaro adiga inaad zawaalkii keento waajib may kugu tahay qoraxda inaad soo jiido oo duhur wakhtigiisii keento waxaa ka mida maalan shuruudaha oo kale axkaam wadciya oo maalan waxaa ka mida haweenta oo kale salaadaa la faray laakiin maxaa shardi looga dhigay inay daahir xayd ka tahay xaydkii baa u yimid xaydka marka waa maanic haddii uu yimaado salaad ka joogaa iyadii marka mukallafa kuma ah laguma kallifin inay xaydka keento inay iska joojiso say u tukato ma lagu kallifin taas alxukmu alwadci wuxuu uga duwan yahay xukunka takliifiga ah qudro iyo cilmi isaga looma shardiyo qudro iyo cilmi looma shardiyo maala xukunka wadciga ah ilmaha yararka waa ku tacalluqa majnuunka waa ku tacalluqa ninka waalan nin waalan haddii inta iska baxo alaab dad ka jejebiyo oo alaab ka baabi'iyo alaabtaas magdhowgeeda weligiisaa laga rabaa ninkan waa la magdhabaa alaabtan ma la dhahaayo nin majnuuna waay ninkan wuxuu bi'iyo xukunka waxaa ka dhacaya ciqaabta nin majnuun lama ciqaabayo laakiin damaankii damaanka waa laga rabaa hadduu maal leeyahay maalkiisa laga damaanaya sababtoo ah maalkan talfintiisa iyo baabi'intiisa waa sabab waajibinaayo damaan waajibiyo sababkuna wuxuu ka mid yahay axkaamta wadciga axkaam takliifi ka mid maaha <coughs> sababku wuxuu ka mid yahay alaxkaam alwadciya walidaalika ninka majnuunka ah waxuu baabi'iyo waa laga rabaa ilmaha yareerkaa ah wuxuu baabi'iyo waa laga magdhabaa qof haddii ilmo yareer oo dilo diyaa laga bixina qofki waa in laabudda in la dhabo ma la dhahayo ninkaan yani axkaamta takliifiga cilmi iyo qudray u baahan tahay axkaamta wadcigaana cilmi iyo qudro looma shardiyo zakada wujuubkeeda sababow ku yimaadayaan ahli sababku waa maxay milku nisaab ayuu ku yimaadaa haddii nisaabkaas la helo zakaa waajibtay maalka ilmo yaryar halahaadaan nin waalan halahaado wax allaala waxuu doono ilmaha yaryar maalkooda waa laga sakaynaya maxaa yeelay milku nisaabkii sababka ah xukunka wadciga waa la helay khalaas ma ee looma shardiyo weynaan iyo yacnii wixii la ah xukunku marka labadaas u qaybsamaya takliif wadci takliifigu waxaa weeye waa dalab adaa wax lagaa dalbay inaad la timaado dalabkaasu ha noqdo ka joog sameey waajibkii manduubkii sameey xaaraantii iyo karaahadii waa ka joog takyiir ha noqdo oo waa mubaaxiyo waa kuu bannaanya kuma bannaano xukun takliifi shantaas u qaybsamay xukunka wadcigana waa maxay calaamado sharcigu uu u dejiyey haddii la helo inay axkaamta ka ratibmayso alaxkaam alwadciya ayaa taasna la yidhaahdaa khiطaab اllahi almutacaliq biafcaali اlmukalafiina biliqtidaa'i min dalabin aw takhyiir waa takliif xukunka wadciga khiطaab اllahi almutacaliq biafcaali اlmukalafiina biiqtidaa'i اlwadci sida wadcigu keensanayo ayb kala duwanaanshadoodana midna qudre iyo cilmi baa loo shardiyaa mid kalena looma shardiyo qudre iyo cilmi axkaamta marka waa kuwaasa axkaamta wadciga marka waxay u qaybsantaa saddex qaybood oo ra-iisiyo waaweyn sabab shardi iyo maanic waa cid muhiima ah. alxukmu اlwadciyu yanqasimu ilى alaaثati aqsaam qora alxukmu اlwadciyu yanqasimu ila alaaثati aqsaam xukunka wadcigaa saddex qaybood u qaybsamay saddex qaybood u qaybsamay shardun wa sababun wa maanicun shard iyo sabab iyo maanic saddexaas u qaybsamay shardi maxaa la yidhaahdaa shardi waxaa la yidhaahdaa ama macnihiis uu noqonayaa maa yalzamu min cadamihi اlcadam shardi waxaa la yidhahdaa haddii isaga la waayo kay ka dhalanayso wixii uu shardiga u ahaana in la waayo dahaaradu maalan waa waa shardi haddii iyada la waayo salaad ma la heli karaa sharci la heli maayo shardi ashardu waxaa weye maa yalzamu min cadamihi اlcadam weytadiisa weytaa ka dhalato walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu haddii shardigii la helo salaad maan la helayn dahaaradii waa soo dahaaro qaadatay waa soo ka mishay macnaheedu ma tukatay marka salaaddii ma la helayn lama helin salaaddii haddaad soo weyse qaadato wakhtiga duhurka ahay oo galo ood qiblada u jeesato shuruud cawradiin asturato shuruuddii waa dhammaystirtay salaad maa tukatay salaad maa tukateen shardigii haddii la helo wixii shardiga haddii la helo macnaheedu ma aha wixii uu shardiga u ahayna waa la helay ma aha adoo shardigii hayso ayaad weyn kartaa wixii maalan salaaddii shuruudaheediiaad kamishay laakiin ma tukanin adiga macnaheedu maaha shuruudahan haddii la helo salaaddiina waa la helay kama dhigna laakiin haddii la waayo ood salaad dukato salaad sharciga maya salaaddaas maya maa yalzamu min cadamihi اlcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun sabab maxaa la yidhaha sabab sabab waxaa la yidhaha waa laba dhinac le isaga maa yalzamu min wujuudihi اlwujuud wa min cadamihi اlcadam lidaatihi sababka haddii la helo wixii uu sabab ku ahay waa la helay haddii la waayana waa la waayey sababku waa kaas maalan dhaxalka oo kale asbaabta laysku dhaxla maxaa ka mida nikaax nikaaxi haddii la helo dhaxalkii waa la helay soo maa maalan nin baa dhintay haweentiisii ou qabayaa aad joogto sababkii dhaxalka hadday heshay haddii la helay sababkii dhaxalka dhaxalkiina waa inay heshay soo maa haddii marka sababka la helo maa yalzam min wujuudihi اlwujuud wa min cadamihi اlcadam lidaatihi maanicu muxuu noqonaa isaga marka kan saddexaadna waa maanic maanic waxaa la yidhaha maa yalzamu min wujuudihi alcadam maa yalzamu min wujuudihi alcadam maanic haddii uu joogo waa la weynaa wixii marka uu ku xirna maa yalzamu min wujuudihi alcadam maanica haddii uu joogo shaygi waa la weynaa maalan xaydka oo kale waa maanic lisalaad salaaddu maanic u yahay xaydka soo maaha haddii xayd la helo salaad ma la helayo maya maanic haddii uu joogo maalan dhaxalka oo kale qatligu waa maanic ninkaad disho adiga ma dhexlaysa haddii qatli la helo oo aad dishid qof maxaa la waaye dhaxalkii waa la waaye maa yalzamu min wujuudihi alcadam wujuudkiisa wax qatli baa kugu ayaad gashay mid ma dhexlaysa dhaxalka waa weynaysa maa yalzamu min wujuudihi alcadam walaa yalzamu min cadamihi shay-un haddii isaga la waayo waxba ka dhalan maaha maanici meesha ma yaallo adi maalan ma dilin bimujarad aadan qofkaan dilin ma ku dhexlaysa anu qaatil ma ihi wax lagu dhaxla ma ogtahay qaatil ma ihi waxba laguma dhaxla saddexdaas marka waa maanicu isaga marka waa qaybsamaya hadhow maanic lilibtidaa maanic lildawaam maanic lilibtidaa'i wadawaam intaas saas saxaasi u qaybiya shay waxaa weeyaan hadduu bilowdo marka bilow ahaan iyo dhammaad ahaanba maanicuu ku wada yahay xaydka oo kale bilow ilaa dhammaad waa maanic salaadda waa manciha waa diidaya shayna waxaa weeye maanic lidawaam dalaaqoo kale furiinka ninku hadduu naagtiisa furo waxaa ku dhacay marka furiinku waa maanic lidawaam ma sii daa'imayso cilaaqadii ka dhexaysa isaga iyo xaaskiisa ma usii soconayso dalaaqana ka joojiyey uma fahmi maanic sidoo kale waxaa jiro maanic lilibtidaa shaygan yani ku bilaabashada ibtidaa ahaan wax u mancinayaa laakiin isagoo shaygii joogo haddii uu soo dariyo yimaado waxba dhibaataa taiir ma laha istibraha loo tusaaleeya tusaale loogu soo qaata calaa kullin saddexdaas inaad ogaataa muhiim shardi sabab maani axkaamta wadcigayna ka mid yihiin saddexdaas waxaa kaloo iyadana in la ogaado u baahan xukunka sharciga marka muxuu ku xiran yahay xukunka sharciga wuxuu ku xirmayaa biwujuudi shuruud shuruuddiisa in la helo koo biwujuudi shuruudihi wa asbaabihi shuruudiisii iyo asbaabtiisii in la helo waintifaau mawaanicihi mawaanic hadduu leeyahayna waa in la waayo markaas ayaa xukunka uu noqonaya xukun sharci ah maalan zakada tusaale usoo qaadan milku nisaab waa sabab xoole inaad haysato nisaab gaaray waa sabab shardi maxaa u ah zakada xawl sida qaalibka xawl sanad inuu kusoo soo xawlku waa shardi soo maha ayb marka marka zaka eh, maanicna maanic maxaa u noqonaya zakadii wujuubkeeda waxaa mancinaya deyn oo kale wujuubu deyn xoolahan adu aada haysato waaba deyn baa lagugu leeyahayo markaa dayntaa iska bixiso maalkaaga nisaab maga dhammaanayo maala dayntuna waa maanic fiiri xawlkuna waa shardi nisaabkuna waa sabab axkaamtii axkaam wadciya goormaa marka la dhihi karaa ninkaani zakaa ku waajibtay waxaa la dhihi karaa markii shardigii uu meesha yaallo xawlkii waa marka uu sababkii joogo milku taam milki taama marka la helo waa marka la waayo maanicoo dayn qofka aan lagu lahayn intaas markii la helo wujuubu zakaah ninkan marka wajabat calayhi zakaa haddii wax la waaye intaas wax ka mida ah. shardi baa la waaye maalan maalkiiba sanad baba ka soo wareegin lix biloodaa haysataa lacagtaan zake maa kugu waajibaysa maya sanad waa haysaa maalkan laakiin daynaa lagugu leeyahay zakamaadi kugu waajibta marka ma waajibi ayb sababkii maba haysidba oo nisaab kuuma dhammaba xoolahaada waxaad haysaba wax yar waayo nisaab aan dhammayn zake maa kugu waajibta maya xugun kasta oo sharci culammadu waxay leeyahay in saddexdaa laga fiiro asbaabuhu shuruuduhu mawaanicuhu markay dhammaystirmaanoo maanicana la waayo shuruudihii asbaabtiina la helo labada waa wujuudi maanicana waa cadam inuu ahaada markaas kadib uu xukunku imaan karaa dadka laakiin fahamkoodu aad u gaaban yahay oo aan waxyaabahan axkaamtan yacnii wadciga aan aad u qofkan maalan xukun buu shay unbuu marka arkay ama maqlay aayad ama xadiid buu maqlay waxaa dhici karta inuu yidhaahdo hadduu maqlo qof dhahaya shaygan war mawaanicaa meeshaan taallo maya waxaan yacnii shuruud baa meeshaan maqan shardi baa maqan sababkii baa lala'yahay waxaan ay macnaha ku waajibayeen oo kale markuu yidhaahdo waxaa dhici karta inuu yidhaahdo dood dhinac kale oo u dhigo ile qofka jaahilka lagama dood badi karee inuu yidhaahdo yacni shaygaasa adiga diidan tahay shaygaas yaa diidan tahay inuu ku yidhahdo waa diidantaba shaygan inuu waajibo waxay ku xihan tahay waxaan aan sheegnay shuruud iyo asbaab iyo mawaanic la waayo tawafuru shuruudi walasbaab waintifaau lmawaanic ay ku xihan tahay ninkii markay yidhaahdo war waxaan salaadan aad tukanaysid ma ansaxaysa sababtoo a ah maanicaanaa taagan ma ku ansaxayso salaadan haddii la yidhaha koona salaadaa diidantaadayna salaaddii baad diidaysaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa ou daliil ka dhigta marka u soo qaato mushkilada ugu badan taasay marka ka taagan tahay yanii mashaakilka ugu badanoo dadku isku hayaan waxay tahay dad ahlucilmiga waa hadday daacad yihiin waxba isla fahmi karaan laakiin nin jaahila iyo nin ahlucilmiga waxba islama fahmi karaan ninka jaahilkaana dhiiran mar walba axkaamtaas marka wadciyadaas saddexdaas waa asbaabta iyo shuruuda iyo mawaanicda xukun kastoo sharci ayi xukmi ha ku saabsanaada fiqi ha ku saabsanaada yacni qof la gaalaysiinayo xataa gaalaysiinta waa inay sabab leedahay gaalaysiinta waa inay leedahay yacni shuruud waa in mawaanicna la waayo ay xukmi saas ah, waa qaacido guud laakiin xugun un la leeyahay salaadana shuruudihii iyo mawaanicdii waa ilaalinaynaa qofka muslimkaa marka la gaalaysiinaayona maalan aan wax la ilaalinaa jirin khalaas uu sabab bisle la fiirinayo sababkii gaalnimada keenaya ma joogaa haa mawaanicda shuqul kuma lihin sidaas qofku inuu yidhaahdo ma aha alaxkaamu jamcu xukmin weeyaan wahuwa luqatan luqa ahaanna alqadaa'u waa wasilaaxan isilaax ahaanna maqtadaahu wuxuu keenay waa khidaabu sharci sharciga khidaabkiisa maqtadaahu maa shay weeyaan iqtadaahu ou dalbaday ou dalbanayo khidaabu sharci sharciga khidaabkiisa almutacalliqu ee ku tacalluqo biafcaali lmukalafiina mukalafiinta afcaashooda ku tacalluqo oo min dalabin dalab ah ow takhyiirin khiyaargelin ah ow wadcin ama dejin marka labadii qaybood xukunka harci takliifiga iyo midka wadcigaa ku sheegay falmuraadu biqowlina aan leenahay khitaabu sharci alkitaabu wasunna sharciga khitaabkiisu waa kitaabka iyo sunnada ile marka khitaabu sharci ama khitaabu shaaric maxaa ku baxaaya caqligu wax ma keeno caqligu waxna ma waajibiyo waxna ma waxna ma waajibiyo waxna ma xarimo caqliga laakiin caqligu wuxuu idraaki karaa masaalixda waajibaadka ku jirto xaaraanta mafaasidda ku jirto caqliga waa lagu dareemi karaa maalan ilaahay tuugnimada waa naga xarimay tuugnimo mafaasid inay ku jirta ma la mase lama oga caqliga ma lagu garan karaa mase laguma garan karo ha waxaa ku tusaa in caqliga lagu garan karo ummado aan muslim muslimiinba aan ahayna tuugnimada aanaan jeclayn oo inay xun tahay og marka bani aadamka caqligiisu dowrow leeyahay laakiin caqliga hawaabka iyo yanii ciqaabka iyo caqli kuma xirno oo ninku haddii maalan sharci hadda duunan soo degi lahayn tuug in gacanta laga gooyo sharci umbaa laga qaadana caqli lagama keeni karo wlmuraadu biqowlina aan leenahay almutacaliqu ee ku xiran ku tacalluqo biafcaali lmukalafiina mukalafiinta afcaashooda ku xiran markaan leenahay maa tacallaqa weeyaan waa wixii ku xiran biacmaalihim iyaga acmaashooda sawaan waxaa isku mida kaanat qowlan ahaataya am ficlan ama ficil ahaataya iijaadan am tarkan iijaadan yanii keenid helid ahaataya am amase tarkanka tegis ahaataya marka almutacaliqu biafcaali lmukalafiin waxaa loo jeedaa maa tacalaqa biacmaalihim dadka mukalafiinta jinniga insiga acmaashooda iyaga ku tacalluqa sawaan waxaa isku mida acmaashaasi kaanat qowlan wax ay ku hadlayaan ahaataya am ficlan ama ficil iijaadan wax la keenaayo am tarkan wax laga tegaayo ahaatee iijaadkii waa sunnadii iyo waajibkii tarkiguna waa maxay xaaraamtii iyo karaahadii faharaja bihi waxaa ku baxay maa tacalaqa wixii ku xihan bilictiqaadi ictiqaad wixii ku xihan falaa yusamaa laguma magacaabayo xukman xugun bi hada afcaal markuu yidhi maxaa ku baxay ictiqaadka xugun ma aha markaas wاlmuraadu bqowlina almukalafiina aan leenahayna waxaan u jeednaa mukalafiinta maabaan u jeednaa min shanihim shanigooda uu yahay atakliifu yanii in la kalifo dadka shanigooda uu yahay in la xil saaro wlmuraadu biqowlina almukalafiina waxaan u jeednaa maabaan u jeednaa min shanihim shanigooda uu yahay atakliifu dadka yanii shanigooda uu yahay wax lagu kalifi karo falaa yashmalu marka ma koobsanaayo alsagiiru wاlmajnuunu ilmaha yaryarka iyo dadka waalan iyo kuma jiraan wlmuraadu biqowlina min dalabin aan dhahnayn alamru wanahyu baan ujeednaa usuulka marka la leeyahay dalab marka lagu yihaha labada waa soo gelaya dalab marka lagu yihaha amarkii iyo nahyigii labada waa kugu jira maxaa yeele amarkuna waa dalabu lficli nahyiguna waa maxay dalabu lkafi watarki marka labadaa soo gelaya amarka marka maxaa ka yimaado adig maxaa lagu amrayna waajib waxyaabana waa waajib amarka nadbiga iyo sunnaduna awaamirtay ka mid yihiin soo maha ilaa labada ragcoo taxiitulmasjidka waa lagu amray soo maha amarkeedu waa amru nadbi sida jumhuurtu ay qabaan salaada duhurkana waa lagu amray amarkeedu waa amru wujuub marka amarku labadaasaa ka imaanaysa sunnada iyo waajibka ayb waxaa ka imaanaya iyaguna wlmuraadu biqowlina min alabin almru iyo wanahyu waaye nahyigana maxaa ka imaanaya marka isaga xaaraanta karaahada labadaba ka tag baa lagu yii sida lagu yiri umbaa kala duwan midna waa lagugu adkeeyey midna waxaa weya laguma adkayn sawaan waxaa isku mida ah calaa sabiili ilzaami in lagugu ilzaamiyo ilzaam jidkeed aw ilafdaliyati ama ha lagugu amro si oo fadli ahaan walmuraadu biqowlina aan nire ow takhyiirin almubaaxu baan u jeednaa ilaa mubaax waa laysdooransiiye daarabta samee daarabta ka tag walmuraadu biqowlina ow wadcin aan dhahnayna alsaxiixu iyo alfaasidu baa loo jeeda axkaamta wadcigaa saxiixa iyo faasidkana waa soo gelaysaa ruksada iyo casiimadana waa lagu daraa ow wadcin alsaxiixu saxiixi iyo alfaasidu iyo faasidka wanaxuhumaa wixii la mida mima wadacahu wuxuu dejiyey ashaaricu shaarica uu dejiyey shaarica waxaa loo jeedaa alle rasuul dabcan waxay shaaricu uu dejiyo min calaamaatin calaamada ah wa awsaafin tilmaamo ah linnufuudi oo dejiyey wixii inay soconayaanoo sharcan ay fulayaan walilqaa'i iyo ilqayn ka tegis tuuris oo maala nufuudku calaamadaa loo sameeyey cibaadadaan haddii waxaa laga helo saxad haddii waxa ay ku darmaanna badalad waxyaalahaasoo dhan marka waa tanuu ku jira aqsaamu alaxkaami sharciya axkaamta sharciga qaybaheeda tanqasimu alaxkaamu sharciyatu axkaamta sharciga waxay u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood takliifiyatin wa wadciyatin bay u qaybsantaa fatakliifiyatu hamsatun shan weeyaan kuwa takliifiga alwaajibu waajib waalmanduubu manduub waalmuxaramu muxaram waalmakruuhu waalmubaax falwaajibu waajibka waxaa la yidhaha luqatan assaaqidu yani dhicitaan wixii dhacay wallaazimu iyo waxa laazimay qofka ku dhegey oo ilaahay muxuu yidhi faidaa wajabat junuubuhaa faidaa wajabat ay saqadat waa hadday dhacdo alwaajibu marka assaaqidu waa waxa dhaco wasilaaxan taas waa luqa isilaax maxaa lagu yidhaahdaa maa amara bihi shaaricu shaarica wuxuu amray calaa wajhi alilzaami oo u amray calaa wajhi ilzaami laasimin qofka la laasimiyo dariiqeed oo u amray ka salawaati alhamsi shanta salaadood oo kale shaaricu waxa uu ku amray calaa wajhi ilzaam uu ku amray yani calaa wajhi ilzaam waa maxay qasbid yani bimacnaa waxaan ujeeda qasbidda waxaan ka wadnaa yani waa lagugu laazimiyey adiga mar walbaa qoortay kuu suran tahay shaarica qoortau kuu suray taa waa la gartay tacriifkana marka waa fiican yahay tacriif kale waajibka la saaraayo waxaa la yidhaahdaa maa yuhaabu faaciluhu waa wixii qofkii sameeyo laga wa yastaxiqu alciqaaba taarikuhu ninka ka tagaana oo ciqaab mutaysanayo shayga haddaad ka tagto lagugu ciqaabaayo ciqaab mutaysanayso haddii aad samaysana adiga markaa aada yacnii ajarka helaysid waajib baa fakharaja biqowlina maa amara bihi shaaricu aan nidhi waxaa ku baxay almuxaramu markaan waajibka tacriifinayna maxaan dhahnay maa amara bihi shaaricu shaarica waxau amray waxau amray marka markii la yidhaha maxaa ku baxay almuxaramu waalmakruuhu xaaraanta iyo karaahadii meesha waa ka baxay iyo walmubaaxu iyo mubaaxi saddexdaas meesha waa ka tagay tacriifka badanaa waxaa la yidhaahdaa waxaa fiican an yakuuna jaamican maanican inuu ururin karo waxna uu mancin karo halkan fiiri marka ereygan maa amara bihi shaaricu ayaa waxaa lagu bixiyey oo lagu saaray xaaraanta karaahada mubaaxa maxaa yeele shayga mubaaxa adiga waajib lagaagama dhihin laguma amrin karaahadana laguma amrin samey ma lagu dhihin xaaraantana samey laguma dhihin ayuu ka tagaaba lagu yidhi kuwaas ma ogtahay wakharaja biqowlina calaa wajhin marka maxaa kugu soo haran maa amara bihi shaaricu shaarica wuxuu amray axkaamtii shalay ahayd waxaa laga bixiyey mubaaxa muxaramka makruuha meeqaa kuu soo hartay labaa kuu soo hartay maxay yihiin labadan waajibkii iyo manduubkii waa in marka manduubka la saaro isagaan meesha laga bixiyo wakharaja biqowlinaa waxaa ku baxay calaa wajhi ilzaami markaan leenahayna almanduubu sunnadii baa meeshaa ku baxday manduubki maxaa yeele manduubka waa lagu amray laakiin si qasaba maa laguu amrayna yani ilaa ilaa sameeya ma laguu amray amee waa fiican taha lagu yidhi samey marka calaa wajhi ilzaamna manduubkiiba ku saaayo meesha kaga saaray maxaa ku haray marka waajibkii ayaa soo haray waajibka marka saas u qeexa markaan leenahay marka calaa wajhi ilzaam waxaa ku baxa almanduub buu yidhi walwaajibu marka waxaa iyado in la sheego u baahan alfaadan aan ka hadlayno culummadii dambe ee usuululfiqiga sidaan u tacriifiyeen ee intaa tacaariiftan iska qaadato qur-aanka markaa akhrisanayso ha ku jaangoynin hadda makruuh wuxuu ku dhihi doonaa karaaha waxaa la yidhaahdaa wax qofka yacnii haddii uu sameeyana aan la ciqaabaynin haddii uu ka tagana ajar la siinayo karaahadu waa wax laga fiican yahay haddaad samaysana dembi melihi haddii aadan samaynin oo ka dheeraatana karaahada ajar baad leedahay soo maa sidaa marka ha u qaadanin haddaad qur-aanka ku aragto karaaho qur-aanka ku taallo saasa u fahmi istilaaxa shaarica iyo waa kala duwan yihiin midda yacnii culimmadan usuuliyiinta maxaa yale qur-aanku wuxuu isticmaalay wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaano isticmaalay kufrigu karaahame ah marka culummadan tacriifkooda markaan fiirin ma noqonay karaaha kullu daalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuhan ayaa ilaah makruuh maxaa la soo sheegay marka zinada qatliga mu'minka maalka agoonta la cuno karaahame ah waxaas marka makruuhi meeshaan haddaad dabada qabato aad tidhaahdo makruuh khataraa ka soo baxaysa marka waa in layska ilaaliyo culummada waa inaad fahamto qolo walba markay hadlaysa isdilaaxooda adiga afgaradkooda waa inaad fahmi karto fiqiga haddaad ku aragto yukrahu waxaa la kaana culimmadii dambe weliba karaahadaan u qaadanayn xataa culimmadii hore shaafici oo kale hadduu waakrahu yidhaahdo waxaa dhici karta inuu xaaraanta ka wado mararka qaar marka kuwaas saas u ogow sunnaa soo harta sunnada usuuliyiintu siyay u yaqaanaan dambe ahlu xadiidkana macno kale u yaqaanaan assunnatu marka layihaa culama alxadiid waxay sunno u yaqaanaan wax kastoo nebiga laga soo guuriye qowl ha ahaato ficil ha ahaato taqriir ha ahaato ee wixii nebiga laga soo guuriye marka waajibka nebiga laga soo guuriye shayga manduubkaana nebiga waa laga soo guuriye soo maa oo sunnada fuqaado u yaqaanaan meel kastoo sunna ku taal marka haddaad iskaga qaadato marka waajib ma ahan khatar oo culamaulxadiid markay hadlaayeen ama kutubulxadiid wasunnatu kadaa sunnada saas waaye ah lagu leeyahay sunnada saas waaye marka lagu leeyahay waxay noqon kartaa waajib sunnana mandubna waa noqon kartaa ha u qaadanin midaan yani fuqahada tooda ha u qaadanin maalan kutubulfiqi mararka qaar waxaa ku taal shaygaas shaygaas waa sunna ayaga waxay ka wadaan waajib ma ahan markaas waxay waxaa waajib ma ahan unbay ka wadaan ma ahane nebigay ka sugnaatay kama wadaane ogow maalan kitaabkan hadda safiinaha la yidhaahdo kale anniyatu wuxuu leeyahay marka maxaluha alqalbu watalafudu bihaa sunnatun in lagu dhawaaqaa niyadu waa sunna qof baa marka wuxuu qaadanaa sunnadii nebigay ka sugnaatay sidaas ma aha nebigay ka sugnaa nebigana kama sugnaanin asaga laftirkiisa uma jeeda nebigay ka sugnaatay ee wuxuu u jeedaa waajib ma ahan in lagu dhawaaqo baxi kale marka waxaa iyado bidca miya mase bidca maaha bidca waahay dabcan in laga fogaay maxaa nebiga kuma cibaadaysanin isagoo ku cibaadaysan karo ayaanu ku cibaadaysanin waa laga dheeraanay laakiin uun inaad kala gara karto fuqahada markay sunno cabirayaan iyo marka isqilaax caama ay ku timaado inaad kala fahamsan tahay falwa marka wuxuu yidhi wakharaja biqowlina calaa wajhi ililzaami almanduubi baa ku baxay walwaajibu waajibkana yuhaabu faaciluhu faacilkiisa qofka samaynaya waa laga hawaabiyaa imtihaalan u samaynayo walwaajibu waajibka yuhaabu waa la hawaabiyaa faaciluhu qofka sameeyey imtihaalan laakiin u sameeyey fartoonaansho ilaahay uu ka amar qaadanaya iyo rasuulka calaa wajhi alimtihaal isagoo alla rasuul amar ay fareen qaadanaya sidaa ahaanteed u sameeyey waa laga hawaabina hadduuna laakiin u samayninoo ka warano caado oo isaga sameeyen waxba laga hawaabin maayo hawaabka wuxuu ku xihan yahay marka imtihaalka waajibaadka laftirkooda waxay yihiin dhowr nooc waxaa jiri karo adaau lamaana maalan ammaanada in la guto waa waajib soo maa ammaanada in la gutaa soo waajib maaha niye ma u baahan taha marka imtiaal ma u baahan taha haddaad imtiaal u samayso war ilaahay baa wuxuu ku amray inaad ammaanada gudatid ruuxaan khiyaanin ahaanteed isaga celisid ammaanada u gudatid ajarkii waa heli maalan imtiaal adiga kaama aha wax niyo kale niyo lama imaanin war maalkan dadow agtaadayo oolen waa iska dhiibto dimadaada waa beri waxba laguma haysto laakiin ajar ma helaysa ajarka helidiisa waxay ku xiran tahay inaa ilaahay iyo rasuulkiisa dartiis u samaynayso od ka amar qaadanaysa imtiaalkay ku xirantahay ayb wayastaxiqu wuxuu mudanayaa alciqaaba ciqaabbau mudanayaa taarikuhu ninkii waajibka ka tago waajibka kan ka tagaana ciqaab buu mudanaya sheekhu marka wayastaxiqu buu isticmaalay sidaasaana fiican culammada fuqahada waxay isticmaalaan wa yucaaqabu taarikuhu waa la ciqaabayaa ninkii waajibka ka tago waa laga fiicaya ciqaabtiisu waxay u taallaa ilaahay oo maxaa yele in allah laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashiyada ilaahay buu ku jiraa adiga marka ciqaabkiisa ma hubtid wayastaxiqu joog war ninkii waajibka ka tago ciqaabu mutaysanayaawaa mutaysanayaaba waxay ka fiican tahay waa la ciqaabaya adii maogid in la ciqaabaya wayusamaa waajibka alfaad kaloo mutaraadif la ah buu leeyahay wayusamaa waajibka waxaa lagu magacaabaa fardan farad farad iyo waajib haddaad maqasho isku mid ah. laakiin haddaa kutubaha xanafiyada kutubaha xanafiyada marka la akhrisanayso ama nin maalan xanafi ah kitaab ou sharxay xadiid ah, ayaad akhrisaneen iyagu marka xanafiyada waajib iyo farad labay u kala yihiin waxay leeyihin waajib iyo farad waajib waxaa la yidhaahdaa wixii wujuubkiisa uu ku sugnaaday daliil oo danni ah maalan xadii aaxaada ah ayaa shaygan waajibnimadiisa laga qaatay waa waajibaa la dhahay wixii ku sugnaado daliil qaci ah oo yaqiini ah wixii ku sugnaadana farad ayaa la dhahay salaada duhur waajibnimadeeda oo kale daliil qaci bay ku sugnaatay soomaas farad waayay leeyihi salaadaha yacni maalan witirka oo kale ayagu waajibay u haystaan witirka waxay leeyihin witirku waa waajib farad ma ahan laakiin maxay ka wadaan witirka wujuubkiisa axaadiid aaxaadah laga laga helay oo laga qaatay marka wixii wujuubkiisu axaadiidta aaxaadkaa laga qaato waxay leeyihiin waajib wixii wujuubkiisu laga qaatay aayad qur-aan ama xadiid mutawaatirna waxay dhahayaan farad laakiin isku meeshii xagga xukunka marka la fiiriso wa fariidatan baa lagu magacaabaa fariido wa xatman ayaa lagu magacaabaa xatmi haddaad maqasho yacnii waa waajib walaaziman laazim baa lagu magacaabaa waxaa kugu laazimay waxaa kugu waajiban baa laga wada maktuub waa la dhahaa laftirkeeda salaatun maktuubatun ay mafruudatun waa salaad waajib abaa laga wada wlmanduubu luatan manduubkana luq ahaan waxaa la yidhaha almadcuwu kan loo yeero wasilaaxan isilaax ahaanna maa amara bihi shaaricu shaarica wuxuu amray weeyaan laa calaa wajhi ilzaam ilzaamsa maya hab oo yacni ilzaama uunan u farin ka rawaatibi salaadaha rawaatibta oo kale salaadaha rawaatibta sharciga waa ku amray laakiin waajib miyuu kuu faray waajib ahaan aa maya fakharaja biqowlina maa amara bihi shaaricu waxaa ka baxay almuxaramu wاlmakruuhu wاlmubaaxu waa ku baxay wakharaja biqowlina laa calaa wajhi ilzaamina alwaajibu baa ka baxay ila waajibku calaa wajhi ilzaama lagu faray wاlmanduubu manduubka yuhaabu faaciluhu ninkii sameeyaa waa laga waa laga hawaabiyaa imtihaalan u sameeyo yanii inuu amar alle ka qaadanayo yani fartoomid ou fartoomayo amarka alle iyo rasuul dartii ninkii u sameeyo waa laga hawaabinaya walaa yucaaqabu lama ciqaabayo taarikuhu ninkii shay manduuba ka tago lama ciqaabayo laakiin waxaa fiican in la yidhaahdo ninkii shay manduuba ka taga la ciqaabi maayo waa hadduunan uga tegin istikfaafan istikfaafan hadduunan uga tegin shaygu istikfaaf hadduu uga tago shaygaan manduub sunnu ahay waajib ma ahayn laakiin wuxuu uga tegay nicid ou nacayo shaygan ama fududaysi ou fududaysanayo waa dembaabaya markaas waxaana dhici karta yani mararka qaar inuu ku gaalooboba maxaa yeele shaygii sunnada ahaa ee aan waajibka ahayn haddii uu ka dhigta yacni wax lagu jeesjeeso o kale hadduu ku jeesjeeso qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum inuu galaa dhici karto dad badanna waa sameeyeen saasoo kale waxaan sunno leh waayo iga dhaafuu leeyahay waxaa dhici karta qaarkood weliba inay dadka ka reebaanba shaygan waxaa lagugu ogaa war ku dadaal ajar baad ka helaysaa lagugu ogaa adiga intaad iskaga tagtay iyo haddana waxaad ku dartay inaad dadka ka reebto haddaad marka dadkii samayn lahaa hor istaagto waxaad noqonaysaa daaciya ila dalaal nin baadida dadka ugu wacayo dambaabay marka wayusamaa waxaa lagu magacaabaa sunnatan sunaa lagu magacaabaa wamasnuunan baa lagu magacaabaa wamustaxabban baa lagu magacaabaa wa naflan baa lagu magacaabaa intaasna waa isku wada mid waxaa kaloo lagu magacaabaa rakiibatun maalikiyada rakiiba ayay ku tilmaamaan ayb wlmuxaramu muxaramkana luqatan almamnuucu weyaan shayga la manciyey wasilaaxana maa nahaa canhu shaaricu shaarica wuxuu reebay waaye calaa wajhi ilzaami uu u reebay calaa wajhi ilzaam calaa wajhi ililzaami laasimin qofka lagu laasiminayo waxaan inuu ka taga darteed loo reebay calaa wajhi ilzaami laasimin oo bitarki lagu laasiminayo ka tegis lagu laasiminayo sidaa loo reebay ka cuquuqilwaalideyni labada waalid oo la caasiyo oo kale muxaram waxaa weya maa nahaa canhu shaaricu waa wixii shaaricu reebay calaa wejhi ilzaami buu ku reebay laasimin maxaa laysku laasiminayaa bitarki ka tegis in laga taga shaygaas ka cuquuqi ilwaalideyni oo kale fakharaja biqowlina maa nahaa canhu shaaricu alwaajibu iyo walmanduubu baa ku baxa ila waajib iyo manduub layskama reebina waa laysfaraya iyo walmubaaxi mubaax wakharaja biqowlina calaa wejhi ilzaami bitarkina almakruuhu baa ku baxa ila makruuha waa layska reebay laakiin calaa wejhi ilzaam layskagama reebin wlmuxaramu shayga xaaraamtaa yuhaabu taarikuhu kan ka taga waa laga hawaabiyaa imtiaalan laakiin uga tago ilaa xadiidkaa wuxuu ahaa innamaa tarakahaa min jaraaya shaygan xaaraantaa wuxuu uga tegey aniga dartay sidaa buu yidhi markaa marka ajar baaba la siinaya laakiin shaygan xaaraan uu ahaa ilaahay dartii ugama tegin dabcigaagaanba jeclaynba maalan khamrigoo kale maba maba kugu soo dhacinba shahwe uma qabtid waa iskaga tagtay imtihaal ugama aadan tegin ajar ma helaysid laakiin dembina ma lihi dembi lagu qori maayo sababta ma cabin ma ogtaha khamriga waxaa ka duwan marka shaygan waa rabtaa waa u socotay waa u dadaashay waa weysay laakiin dembi baa lagu qoraya maxaa yeelay iraade ayaa lagaa helay qalbi ah sacyina waa ku dartay xadiidkii nabigaana laga qaadanayaayo idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar laba qofoo muslima hadday seefahooda isku qaabilaan hubkooda ay isku qaataan kan wax dila iyo kan la dilayba waan ahlu naar naartay ku jiraan waxaa la yidhi kan wax dila waa la gartay ninkaan la dilay maxaa dhacayaa markaasuu nebiga yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli akhiihi walaalkiis dilkiisa u dadaalayo u ordaaya ficilka marka qalbiga waa ka go'aansaday hubkii waa soo qaatay waa u sacyey waa u orday xabadihii waa ku riday laakiin ma ku dhicin xabadihiin isagaa lagu dhuftay xabadii ay ku dhacday isku dembi waxaan ujeedaa waciidka waa ku wada dhacayaan labadooda maxaa yale midkaani iraado iyo sacyi isku jiraa laga helo wyusama waxaa lagu ah, walmuxaramu yuhaabu taarikuhu imtiaalan ninka ogata wayastaxiqu alciqaaba mudanaya faaciluhu midka sameeyo waysamaa maxduuran baa lagu magacaabaya ow mamnuucan xaaraanta waxaa lagu magacaabaa maxduur mamnuuc waa la yidhaahdaa xaraam xaasna waa la wlmakruuhu luatan walmakruuhu makruuha luqatan luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa almubqadu shayga la necab yahay wasilaaxa namaa nahaa canhu shaaricu shaaric wuxuu reebay laa calaa wajhi ilzaam uunan u reebin laakiin laaimin bitarki laysku laazimiye aan uga reebi u reebin kalahdi bishimaali midigta bidixda wax lagu qaato oo kale walicdaai bihaa bidix wax lagu bixiyo oo kale laakiin bidixda wax lagu cuno xaaraan waa iyada maxaa yeel xadiidkaa laga qaadanaya nebiga nin bidix wax ku cunaayo arka isagoo awoodi kara inuu midig wax ku cuno markaasuu wuxuu yidhi lastadacta la astadiic buu yidhi lastadacta ilaahu aadan awoodin waa habaaray shay waajibaa laysku habaaraa ma ahana shay sunnaa qofka kategis uu ka tegay ama shay myani xaaraam baa laysku habaaraa baan u jeeda midda labaadoo kale nebigu muxuu yidhi kul biyamiinika midigtaada wax ka cun amar waa walamru yaqtadii lwujuub amarka cagsigiisana waa maxay xaaraan wa fuqaraa marka wuxuu yidhi fakharaja biqowlina maa nahaa canhu shaaricu alwaajibu wاlmanduub wاlmubaaxu baa ku baxay wakharaja biqowlina laa calaa wajhi اlilzaami bitarkina almuxaramu ayaa ku baxay wاlmakruuhu yuhaabu taarikuhu ninka ka tagaa waa la hawaabinaya imtihaalan uga tago fartoomid oo fartoomayo amarka alle rasuul walaa yucaaqabu faaciluhu kan sameeyaa makruuha ku dhacaana lama ciqaabo wاlmubaaxu mubaaxuna luqatan almuclanu weeyaan shayga la iclaaniyey wاlma'duunu fiihi kan la idmay wasilaaxanna maa laa yatacallaqu bihi amrun waxaunan amar ku tacalluqin walaa nahyu nahyina aanu ku tacalluqin lidaatihi iskiis oona ugu tacalluqin sheekhu wuxuu yidhi mubaax waxaa la yidhaahdaa waa wixii amarna aan ku tacalluqin oon lays amrin nahyina uunan ku tacalluqin oon layska reebin lidaatihi is ahaantiis iskiis lidaatihi marka markuu leey muxuu ka baxayaa waxaa dhici karta shayga mubaaxa ah wax kale oo la xiriirsaday dartiis inuu ama xaaraan u noqdo ama waajib u noqdo ama manduub u noqdo ama makruuh maalan shaygan waa mubaax iskiisa oo mubaax hubka in la gado waa bannaan tahay maalan ruuxu inuu hubka ka ganacsada waa bannaan tahay tooreeyaha yani xabadaha inuu gado sideeda waa iskaga bannaan tahay sideeda alla waa u bannaan tahay laakiin marka ay fidno jirto oo muslimiintu iyagu ay isdagaalsan yihiin dhexdooda hub ma la iibin karaan xaaraan waa lama iibin karaa shaygan mubaaxa ahaa awel waa bannaanaay iskiisa u bannaanaayo hadda muxuu xaaraam u noqdayn maxaa yeelay waxaa ka dhalanaya oo gaarsiinaya xaaraanuu keenaya iraaqatu dimaa lmuslimiin ayaa ka dhalanaysa walidaalika waa la xarimay waxaa la dhahaya marka qaacidada alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid wasiiladu waxay leedahay axkaamta maqaasidda shaygan adiga maqsadkaaga wixii aad u martana waa la xugun maqsadkaaga hadduu xaaraam ahay wasiilada xaaraanay noqonaysaa alwasaail ahkaam maqaas macduda meelo kale inaan uga hadalno waa shaygan maalan waa waajib dariiqa aad u maraysaa shay awel mubaax iskaga ahaa ayaa waxaa dhici karto wax kale intay la xiriirsadaan inuu waajibba iska noqdo mararka qaar shaygii mubaaxa ahaa waxaa dhici karto wax niyo la xiriirsantay inuu lagaaga tawaabiyo maalan waa seexatay waxaad u seexatay inaad qiyaamuleylka u isticmaasho ood soo kacdo waqti hore maalinkii baad maalan seexanaysaa si habeenkii aad cibaado ugu soo jeedo waa awaabaad keenaysa mucaad waa tii uu yidhi innii axtasibu qawmatii famaa axtasibu linawmatii anigu wuxuu yidhi qiyaamkayga salaad aan u taaganaya waa ku ajartirsadaa waxaan ujeedaa hurdadeyda waa ku ajartirsadaa buui sida aan ugu ajar tirsado qiyaamkayga oo kale oo kolka aan seexanayo xataa waxaan niyada gashtaa inaan qiyaamuleyl u istaaganaanayo hurdadan marka waxaan ugu si aan ugu xoogaysto qiyaamuleylkan u seexana hadda marka hurdadeydana waa ku ajar tirsadaa qiyaamkaygana waa ku ajar tirsadaa mubaaxu marka waa isaga laftirkiis ajar wou yeeshay wakharaja wuxuu yidhi marka wasilaaxan maa laa yatacallaqu bihi amrun walaa nahyun lidaatihi kalakli fii ramadaana leylan kalaakli cunus fii ramadaana la cuno oo kale leylan habeen la cuno fakharaja biqowlina maa laa yatacallaqu bihi amrun alwaajibu walmanduubu baa ku baxay wakharaja biqowlina walaa nahyi almuxaramu walmakruuhu baa ku baxay wakharaja biqowlina lidaatihina waxaa ku baxay maa low tacallaqa bihi hadduu maabaa ku baxay low tacallaqa hadduu ku xirmi lahaa bihi mubaaxaas bihi maaga uu ku xirmi lahaa amrun amar uu ku xirnaan lahaa likownihi ahaanshada uu yahay darteedna uu ugu xirnaanayo wasiilatan wasiilo limamuurin bihi shay lays amray oo wasiilo u yahay ow amase nahyun uu ku xirmaayo likownihi ahaanshadiisa wasiilatan uu yahay limanhiyin canhu shay layska reebay fa ina lahu wuxuu leeyahay xukma maa kaana wixii ahaa xukma maabuu lahaanayaa wixii kaana ahaaday huwa maaguba wasiilatan lahu wasiilo u ahaa oo min mamuurin mamuur ow manhiyin shay layska reebay walaa yukhriju dalika kaagaas ka bixin maayo can kownihi mubaaxan inuu yahay fi lasli marka waa qaacidadan alwasaa'il lahaa axkaamu lmaqaasida marka meeshan aan ku joojinna meelay faahfaahin uga baahnaan doontaa wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali sl